أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay sharxu qadri nadaa waballi sadaa faslun waxaan soo ku dhex jirnay munaadiya tarqiimkiiaan soo gaarnay faslun haadaakanu faasilun waa midkii wax kala saaraa wayajuusu waxaa bannaan munaadihi la tarkiimintiisa tarkiimku waa xadfu laakhir munaadihi la tarkiimin tarkiimka luqatan waa tarqiiqu sawdi wa talyiinuhu laakiin hadday salaaxaan xadfu aakhiri lmunaadaa loola jeedaa wayajuusu waxaa bannaan tarkiimu lmunaadaa munaadihi la tarkiimintiisa munaadihii almacrifati macrifada u saaxiibka ah almacrifati dilmacrifati ku macrifoobay ow biliqbaali ku macrifoobay labada waa ku macrifoobi karaa inuu macrifo ahayo carab inuu ahaa iyo inuu nakiro maqsuudaa yahay labadii oo iqbaalka uu ku macrifoobay wayajuusu waxaa bannaan tarkiimulmunaadaa munaadii la tarkiimintiisa munaadiha almacrifati bilmacrifati macrifada u saaxiibka ahaa oo ku macrifoobay bilcalamiyati waa mufradka calamka ah ow biliqbaali amase nakiro maqsuuda ahaa wahuwa xaa loola jeedaa tarkiim wahuwa tarkiimu lmunaada xadfu aaqiri aaqirkiisa la xadfidiisa weeye aaqirka in la xadfaa loola jeedaa tarkiimka maxaa loo xadfaa cilo miya maya takfiifan liajli takfiifin takfiif dartiisa ah, loo xadfaa takfiif dartiis aa loo xadfaa takfiif dartiisa loo xadfaa ee cilo kale ma jirto marka munaadii labaa loo qaybin hadduu taa wahayru di taa mid ay taw ku jirto iyo mid aan taw ku jirin midka tawd ku jirto hal shardiyu leey waa inuu macrifayo bes macrifanimadana waxay ku imaan kartaa bilcalamiyati aw biliqbaad oo waxa weeyaan calamka iyo mufrad iyo nakirad maqsuudada labadiia isla soo galayaan hayru ditaana shuruuduu leeyahay waa arki doonaa wuxuu ku yidhi wahuwa tarkiimku xadfu aaqili munaadaa aaqilkiisoo la xadfo weeye takfiifan liajli takfiifin fududayn darteeda loo xadfaa ee cilo kale maya oo keenayda xadaf waxaa tira markaa fa yurakamu waa la tarkiiminaa fada qaaday yurkamu soo qadamo fa yurakamu waa la tarkiiminaa dud taaitaada midka u saaxiibkaa mulaqan kala qaadlaan xaal uu yahay mulaqan xaa loola jeedaa fiidisa jaaciga ey sawaaun waxaa isku mid a kaana aayadu taagaasu calaman am laa ama calam ha aado amana kaga maqsuuda ha aado hulaaiyan ahaye am laa saddex xaraf ha intaha wuxuu yidhi faakihi wuxuu ashaara wuxuu ishaaray faakihi ka soo raray macnaha faakihan ka soo raray ayuu ku leeyahy faakihi saasuu kuugu qora waa sharaxa qiimaha badan ee qadriga laakiin ma sharxa hadda intaanoo dhan ee wuxuu sharxaa muqadimadan hadda aan laqbaynayno kaliya muqadimadu gooni u sharxa tan hadda waa muqadimadii iyo sharxi ibnu hishaam mogtahay muqadimadii ibnu hishaamu gooni u sharxa faakihu aad u faa'iido badan yahy xashiyada yaasiinkaas ii saaran markaa ashaara wuxuu ku ishaaray bihi hadalkaas ilaa annahu shaaniye araada inuu ula jeedo biliطlaaqi cadama shtiraadi ma shay inaan la shardinayn yakusu ku gaar ah almujarada munaadaha oo mujarad waxaa soo socda hadduusan ta lahayn munaadu inuu shuruud leeyahy shuruuddaas loo shardi maaha ula jeeda ee shuruudoo dhan la shardima maaha mulaqan cadamu shtiraadi ma shay la shardinayn yakusu ku gaar ah almujarada midka aan ta'da lahayn midka aan ta'da lahayn waa noo soo socdaa shuruudku gaar uu leeyahay ah, shuruudku gaara ah oo saddex uu leeyahay midkaan taada lahayn midkaas mujaradkaa shuruuddiisa halkaa la shardi maawo ee waxba loo shardiyo maaha waxba looma shardiyo maaha oo waxaba la shardiyaabaa inuu macrifo yih kaas waa laga maarmaan wayajuusu tarkhiimu lmunaada almacrifati lwi shardigaas marka waa iska taagan yahan sawd shuruudda kaleoo dheeraadka ah oo loo shardi doono midkaan taada lahayn shuruuddaasaan loo sharday wa intaas wey marka mulaqanta saasaa loola jeeda wayajuusu waxaa bannaan tarkiimu lmuraadaa muraadii la tarkiimintiisa munaadii almacrifati dilmacrifati macrifada u saaxiibkaa bilcalamiyati ku macrifoobay oo biliqbaali ku macrifoobay wa huwa tarkiimku xadfu aakirihi aakiri lmuraadaa muraadao aakirkiisa la xadfo weeye takfiifan liajli takfiifina loo xadfaa fadutaa fa yuraakhamu waa la tarkiiminaa dutai munaadahtaada u saaxiibka ah muطlaqan kala qadlaan xaal uu yahay wadalika mihaalkiina yaa dalxa dalxow wa yaa huba jamaacoy wey fiiri dalxa tu uu ahaa waa ta uu leeyahay marka waa calam calamnimadu ku macrifoobay hubatuna waa jamaaco nakire maqsuuday ku macrifoobay iqbaalkay ku macrifoobay waa nakiru ah asal hubatu marka fiiri dalxa dalxu labadaba dhigi karta waa tarkiimine waa tarkiimine hubana waana keda maqsuudaa hubata huba ad leeda hubu labada saa rabtaa leedahay yaa huba jamaacay yaa hubu jamaacay dhe waayru wa yurahamu waa la tarkiiminaa hayruhu hayrudii ta midkaan tada lahayn marka midkaan tada lahayn gal marka waayruhu wa yurahamu waa la tarkiiminaa hayruhu hayrudii ta midkaan tada lahayn bishardi damihi la godidiisa shardigeedaa lagu tarkiimina waa inuu yahay horta mabniyu calaa dami o waa shardiga koobaad oo nakireed maqsuud ama mufrad calama waa inuu yahay wey o waa shardiga koobaad wa calaamiyatihi calaamiyadiisa lagu tarkiimina shardi labaad ee nakire maqsuuda maya ah, ka nakire maqsuuda ma anfici karto haduusan marta lahayn nakire maqsuuda ma soo geli karto ee waa inuu calami waa shardi labaad iyo wa mujaawasati ka gudbidiisoo alaaata axruf inuu ka gudbo saddex xarafna inuu ka badan ee saddex xaraf hadduu yahay ma la tarkiimin karo ma la tarkiimin karo saddexdaa shardiyuu rabaa hadduusan ta lahayn marka wa yurahamu waa la tarkiiminaa hayruhu hayrudii taa midkaan taada lahayn bishardi damihi la godidiisa shardigeeda lagu tarkiimina o waa inuu yahay mabniyun calaa dammi oo labadii damada lagu binay jiray waa inuu yahay waa mufrad calamna kale maqsuudahay ahayn soo maaha kaas horta waa inuu ka mid yahay ko wa calaamiyati calaamimadiisaa lagu tarkiiminaa lakale maqsuudaha ma soo geli karto ee waa inuu weliba calami waa shardi labaad shardiga saddexaad wa mujaawasati ka gudbidiisaa lagu tarkiiminaa alaaata xrufin saddex xaraf uu ka gudbo ee saddex xaraf hadduu yahay lama tarkiimi karo mar hadduusan ta lahayn wadalika mithaalkeena kayaa jacfaru oo kale weeye daman madmuuman xaal uu yahay kii la damiyey maftuuh wa fatxan maftuuxan xaal uu yahay kii la fadxiyey dabadi wuxuu ku ishaaraa wuxuu ku ishaaraa damada jacfaru soo ma ahayn luqata man yantadiru xarfalmaxduud xarafkii la xadfay luqada sugayda yaa jacfa jacfaru aada leedahay luqata man laa yantadiru maxduufana yaa jacfu aakirkiiaba laga dhiga xarafkan la saara oo damatu waxa weeyaan binaha aheed lagu binay jiray mufradka carabka damadiia la saara marka daman iyo wa fatxan baab dhamu kugu ishaara baabkii ah luqatu man yantadiru iyo luqatu man laa yantadiru labadii baabu kugu kala ishaara oo damanna waa luqatu man laa yantadiru lmaxduufa wa fatxanna waa luqatu man yantadiru lmaxduufa sharax min axkaami lmunaada munaadihi axkaamtiisii uu kamid ahaaday atarkiimu tarkiim wa huwa tarkiimku hadda waa badan yaha waa saddex tarkiim lmunaada halkaan looga hadla waa saddex tarkiim tarkiimu tasgiir tarkiimu daruura iyo tarkiim lmunaada waa tarkiim lmunaada waa halkan looga hadla ee labadii kale halkan looga hadli maa tarkiimu tasgiir iyo tarkiimu daruura halkan looga hadli ma halkan looga hadli ma min axkaami lmunaada munaada axkaamtiisuu kamid ahay atarkiimu wa huwa tarkiimku xadfu aakiri aakiri munaada munaada aakirkiisoo la xadfo weeye takfiifan liajli takfiifi ilaa lacana la xadfa takfiifan loo xadfa wahiya tarkiimka dhig tarkiimna waa mudakarada maxaa hiye looga dhigay ee qabarkii tasmiyatu soo maaha ah, tasmiya muanatu no mar hadday iskhilaafaan damiirka marjiciisa iyo qabarkiisa kaad rabtaa lagu mudaabaqeeyo kaad rabtaa lagu mudaabaqeeyo wahiya tarkiimkii tasmiyatun waa magacaabid qadiimatun horreeday wuxuu ula jeedaa horaan loo isticmaali jiro ah, waa tasmiye qadiima wuxuu ula jeedaa analcaraba qad takalama bihi yuriidu analcaraba qad takalama bihi uu ula jeedaa yuriidu waa qadiimo markuu kuleeya wuxuu la jeedaa ana alcaraba qad takalamad bihi carabaa ku hadashay carabaa ku hadashay wey wahiya tarqiimkii tasmiyatun waa magacaabay tasmiyadoo qadiimatun horreyday wa ruwiya waxaa la weriy annahu shaniya qiila in lagu yidhi libni cabaasin ina bna mascuudin cabdillaahi bni mascuud qaraa wuxuu akriyey wanaadow yaa maali u akriyey yaa maali laamkaas kaliya fiiri qiradaasuu akriya layidhi ka war ah, oo tarqiim tarkiim ah wanaadow ahlu naarkii waa dhawaaqeen yaa maali maaligow ay yidhaahdeen maali laam kaliya akriyeen kaaf maba akrinayo cabdullahi bn mascuud maba akrinba kaaf fa qaala wuxuu yidhi markaasuu la yaabay cabdullah bn masud cabdullahi bn cabbaas fa qaala wuxuu yidhi maa shay weyn oo cadiim ah a kaana ka dhigay maya kaanadu waa zaa'idu waa meelihii qiyaaska ay ziyaadada u geli jirta soo maa maa tacajubay ficlu tacajub dhexdooda markaasuu yidhi maa shay weyn a kaana ashqala ka mashquuliyey ahla naari ahla naar can tarkiim ma ahlunaar wuxuu tarkiim tabar u haya ilaa tarkiim maxalkiis xuuya tarkiim fiiri sajaaciga wuxuu yidhi lianna tarkiima inamaa yakunu fii maqaami imbisaar waa iska waasacsasho iska faakahays tarkiim tarkiimku waa iska faakahaysi mhm. hadda xaraf iska gooso lianna tarkiima inamaa yakunu fi maqaami اlinbisaati wanaxwihi lnnahu litaxsiini lafdi lafdigaa lagu wanaajiyaa lafdigaa lagu wanaajiyaa wa maxaluhum ahlunaar maxalkay joogaana laysa maxala dalika meel faakaysi maaha meel faakaysi maaha faulaya wuxuu yidhi ahlunaar mashquul aba hayste maalmaana tabaruha iyo iska fadfidso iyo hadba xaraf iska xadfi aad ulaya faqaala cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi maa shay weyn a kaana ashqala ka mashquuliyay ahla naari can tarkiimi dakarahu eh. waxaa sheegay warkaas oo cabdullahi bni cabaas azamaqshari iyo waqayru wa can bacdihim culummada gobolkooda waxaa laga sheegay waxay ka jawaabayeen istibcaadka ibni cabaas arrinta aad u istibcaaday soo maaha taasay ka jawaabayeen wa can bacdihim waxaa laga wariyey ana aladii shayga xasana tarqiima tarqiimka wanaajiyey hunaa halkan ana fiihi tarqiimka waxaa ku sugan al ishaarata ishaarid ilaa anahum ahlunaarku yaqtadicuuna way goonayaan bacda alismi isimka gabalkiis lidacfin taagdaradooda can itmaamihi isimka la dhammaystiridiisay ka tabar yareen ha farudhihii naara cuntay marka yaa maaliku faruryao la isku soo dhaway rabtaa sooma ayagana aawe faruryaba lama arkee naara laqday faruryaa la arkaa talfaxu naaru wahum fiiha kaalixuuna ilah naara inta ay iska ilka caddaynaya faruryaba ma hay maaliku ku yidhahda khayadaabu manaasib ahleed haddaad iska ilka cadaynaya naaru laqaday hmm, waan tabar bahayn faruurya laisku soo dhaweeyaba male maalikuna waxay rabtaa faruurya lasoo dhaweey ah, marka waxaaba le tanaaba u manaasib ahlunaar wa can bacdihim waxaa laga wariyey ana aladii shayga xasana wanaajiyey atarkiima hunaa ana fiihi tarkiimka waxaa ku sugan alishaarata ishaareed ilaa anahum ahlu naarku yaqtadicuuna waa goynayaan bacd alism isimkii gobolkiis lidacfin taagdaradoodu can itmaamihi isimka la dhammaystiridiisay ka taag yareeyeen waa ka tabar dhigeen talfaxu wujuuhahum naaru wahum fiiha kaalixuuna w waaba ilka caddaynayeen waxa weya isim dhammaystiran wa sharduhu ey wa shuruuduhu mufradun mudaafun ilaa macrifatin yaxumu soo maha ah, de labada fani waa ina isku kaa dhex galaan wa shardu hadduu ku yidhi shuruudii oo dhan uula jeeda ah, waa caam lafdigu mufradu mudaafin ilaa macrifatin sooma yacumu shuruudii o dhan uu ku dhaca wa sharduhu shardtarkiim tarkiimka shuruuddiisaad leedahay tarkiimka shuruuddiisa an yakuuna alismu kownu lsmi waa isimkii ahaanshadiisa macrifatan macrifo uu yahay tan waa shardi guudada ta ha lahaado yuusan ta lahaani ta ha lahaado yuusan ta lahaani ee horta macrifanimo laga maarmaan nakire kayru maqsuuda oo kaleeto ma la tarqiimi karo ah, ma la tarqiimi karo waa inuu macrifaye oo uu yahay mufrad calaama ama nakire maqsuuda labada horta mid waa inuu ko marka shardigaasu ka dhexeeyo kadib aam ta'maleeya mase malaha loo kala qaada uma in kaana hadduu ahaado munaadihii makhtuuman ku lagu qatima bitaa'ita lam yushtarad lama shardiyo fiihi munaadahaas calamiyatun calamnimo lama shardiyo ko calamnimo lama shardiyo mar hadduu ta' ba uma in kaana munaadi hadduu ahaado maktuuman ku lagu katimay bitaa-i lam yushtarad lama shardiyo fiihi munaadaha calamiyatun calamnimo lama shardiyo walaa ziyaadatun inuu ka dheeraad yahna lama shardiyo cala alaaati saddex araf fataqulu waxaa leedahay fii hubatin wahiya ljamaacatu waa jamaace uba haddaad maqasho waa jamaace waxaad leedahay yaa uba jamaacay yaa ubu jamaacay saad leedahay kamaa taqulu sidaad u leedahay fi caaisha yaa caaisha yaa caaishu saad u leedahay taasay la mid tahay wain lam yakun munaadiya hadduusan ahaanin maktuuman ku lagu qatimay bitaita falahu tarkiimkii falahu falitarkiim tarkiim waxaa u sugnaadeen alaaatu shuruudin shardiyaala saddex falahu falitarkiimi tarkiimki waxa u sugnaadeen alaaatu shuruudin axad waa shuruudii midkeed an yakuuna munaadi waa inuu noqdo mabniyan ku lagu bineeyey calaa dami dam waa inuu horta waa in dam lagu bineeyey waa in dame lagu bineeyey o waa shardi oo mufradkii calamka ahaay o kale iyo nakira maqsuudaa isla soo geli lahayn markaas o waani shardiga labeeya an yakuuna waa inuu yahay calaaman nakira maqsuuda halkaasi ku harta iyadana hadduu mucrab yahay horta maya o nakiro maqsuudaana an yakuuna calamanay ku hartay wa haaliu shardiga saddexeeya an yakuuna waa inuu yahay muraaduu mutajaawisan mid ka gudbay alaaata axrufin saddex xaraf saddex xarafna waa inuu ka badan yahy wadalika kii shuruudda oobsaday wadalika kii shuruudda oobsaday naxwu xaariin iyo wa jacfarin oo kale weeye xaariin fiiri shacarna waa lami dabana waa lagu bineeya markuu munaadaya taqulu waxay leedahay yaa xaari yaa xaaru mhm. labadii luqo wa yaa jacfa yaa jacfu mhm. labada kaarabtaa leedahay walaa yajuusu ma banaana huwa tarqiimkii walaa yajuusu ma banaana fii naxwi waa soo socda faacilka yajuusu an yurahama mastarkeeda wey walaa yajuusu ma banaana fii naxwi cabdallaahi oo kale cabdallaahi waa munaada mogta waa munaada mudaaf Ah, waa mudaaf marka isagaaba mansuubo maaha mabniyun cala dami ma aha mabniyun cala damidii ku baxa shardigii ahaa walaa yajuusu ma banaana fii naxwi cabdallaahi iyo washaaba qarnaha karna waa tarkiibka isnaadigaha hmm. an yurahamaa tarkiimuhumaa ma banaana dhe an yurahamaa tarkiimuhumaa la tarkiimintoodu ma banaana maxaa dhacay liannahumaa cabdallaahi iyo shaaba qarnaahaa laysaa ma ahaanin madmuumayni kuwe la dama lagu bineeyey dama kuwa lagu bineeyey aysan ahayn kuwa dama lagu bineeyey aysan ahayn o walaa fii naxwi walaa yajuusu huwa tarkiimkii ma banaana walaa yajuusu huwa tarkiimkii ma banaana fii naxwi insaanin insaan lafdiga ah. maqsuudan xaal uu yahay mid loola qastaa bihi insaanka mucayanun qof gaara insaanu ma tarkiimin karti ah. linahu insaan laysa calaman ma waana kale maqsuuda shardiga waxay ku baxday an yakuuna calam uu ku baxay walaa yajuusu ma banaana dheh fii naxwi insaanin insaanin oo kale maqsuudan xaal uu yahay lafdigaas mid loola qastaa maqsuudan xaal mid loola qastaa bihi lafdigaas mucayanun qof gaara liannahu insaan laysa calaman maahan walaa yajuusu soo qadaro walaa yajuusu ma banaana huwa tarqiimkii fii naxwi zaydin oo kale zaydin caam waaye ah, mabniyon calaa damina waaye laakiin xaa maqan saddex xaraf inuu ka badnaado saddex xaraf kama badna waa saddex xaraf fii naxwi zaydin iyo wa camrin oo kale iyo waa oo kale macna xikmad kalu ka leeyahay xakamin xakamin iyo xakamin ujeeddo kaluba u keena maxay saddexdaanu ay ugu bannaanaa waaye tarqiimkii zayd iyo camar iyo xakam liannahaa saddexdaasu hulaahiyatu saddex xaraflayaal wey waa saddex saddex xaraf wey saddex saddex xaraf wey laakiin fiiri zayd waa ogol yahay isaga laakiin ah, iyo camrun labadaas waa logolya in tarqiim ku banaanayn laakiin xakama khilaaf ka jira khilaafkaasu kuu sheega oo culammada gabal fiiri waagii la joogay baabu maala yansarif sow lama kala qaadi jirin tacniifka macnawigaa hindun iyo saqaru sow lama kala qaadi jirin hindun waxaa la dhihi jiray yajuusu sarfuha wacdamu saqarana waxaa la dhihi jiray yajibu mancu sarfihaa sow lama dhihi jirin xaasa qara iyo hinde kala duwan waa saddex xaraf iyo saddex xarafe xarag muxarakul wasad soo maahan haddana xakam iyo zayd taasaa kala duwan ah, culamada gobol qaban hadda oo qaara leh xakam hadduu yahay oo muxarakul wasad uu yahay tarqiimka ku bannaan yahay lianna xarakata alwasad taquumu maqaama xarfi raabic ah, lianna xarakata alwasadi taquumu maqaama xarfi raabic taasuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi waajaasa alfaraa yaxya ibnu siyaad imaam waxa weeye imaamu nuxaat fi naxwi waxaa tiri amiiru lmuminiin fi naxwi wuxuu baneeyey atarkiima tarkiim fii xakaminuu ku baneeyey xarafka waxa weya dhexe mar hadduu xarakaysan yahay ulaaiga oo muxarakulwasadka ulaaiga muxarakulwasadka waa ku banaan yuhi tarkiim yuusan bata lahaani wajaysal faraa yaxya ibnu siyaad wuxuu baneeyey atarkiima fii xakam inuu ku baneeyey waxasan inuu ku baneeyey iyo wa naxwihimaa wixii la mid ah oo min athulaaiyaati thulaaiyaadka ah ulaiyaadka almuxarakati wasadi dhexda ka xarakaysan muxuu ugu baneeyey qiyaas uu ku dhisay ee mahayo mid waxa weeyaan naqli carbeed mahayo iyo samaac qiyaasan liajli qiyaasin qiyaasasho daraaddeed calaa ijraa'ihim ijraa'in naxwiyiin naxwoolayda socodsiintooda uga qiyaastay naxwa saqara saqara oo kale waxay socodsiiyeen mujraa zaynaba zaynaba makaan socodsiinteeda sida zaynaba maalayn sarfnimadeedu ay waajib u tahay oo sarfi ugu bannaanayn aysan saqarana ugu bannaanayn sooma dhihin iyadoo saddex xaraf saqara qiyaasan liajli qiyaasin uu u baneeyey calaa ijraa'ihim naxwoolayda socodsiintooday uga qiyaastay naxwa saqara saqaroo kale waxay socodsiiyeen mujraa zaynaba zaynaba makaan socodsiinteeda fii iijaabi manci sarfi sarfiga la diididiisa diididaas waajibinteedana ugu makaan socda sida sarfiga loogu diiday saqara oo layidhi saynabay la mid tahay saas iyadoo la tixgelinaya xarakada xarafka dhexe sidaasoo kaleeto xakam iyo xasan iyo wix lamidana weeyu yidhi oo ayagana tarqiim ah ku bannaan oo xaraka xarafka eh, wasadka xarakadiisa ayaa xaraf afraad booskiis istaagaya eh, qiyaasan qiyaasasho darteed ugu baneeyay calaa ijraa'ihim naxwoolayda socodsiintoodu waa qiyaastay naxwa saqaray waxay socodsiiyeen mujraa zaynaba zaynaba makaan socodsiinteedoo kale fii iijaabi manci sarfi sarfiga la diididiisa diididaas waajibinteedana ugu makaano socod ah laa mujraa hindin hindin makaan socodsiinteeda ma aysan socodsiin saqara ma aysan dhihin hinday lamidta waa saddex xaraf iyo saddex xaraf ma aysan dhihin hinda makaani socodsiinteeda ma aysan socodsiin fii ijaasati sarfi sarfiga bannaanaantiisa iyo wacdami cadami sarfiga cadamu sarfiga bannaanaantiisana ugu makan socodka hindan sida sarfi iyo cadamu sarfi ugu bannaan yihiin ma dhihin saqarana waa la mid hawoleydu ma ee waxay yidhahdeen maadaama muxarakul wasat uu yahay xarakada xarafka dhexaa xaraf afraad u dhiganta saasay yidhahdeen haddana baabunisba baabunisbo fiiri baabunisbo marka la joogo isimka hadii uu shan xaraf yahay oo alf u dambeeyo alifa u dambayda waana shan xarab sida xubaara waa waajib alifta in la xadfaa xubaariyun aliska yidhaahda hadduu sudaasi oo li xaraf u yahayna kadalika alifta waa la xadfaa mar hadda alif u dambaydo waa laiska xadfaa fiiri haddii laakiin uu afar xaraf yahay waa la kala qaadaa muxarakulwasat miya mase ma aha muxarakulwasat miya mase ma aha hadduusan muxarakulwasat ahayn sida xubla waxaa la leeyahay laba kuu banaan inaad alifta iska xadfto xubliyun iyo inaad waaw u badasho xublawiyun labada kuu banaan aad leedahay laakiin hadduu muxarakulwasad yahay sida jamazaan nin degdegaya jamaza jamaziyun aa laleeyahay aliftan waa waajib laxadfaa hadda jamaza waa afar xaraf de waa afar xaraf muxarakulwasad sooma noqon waxay yidhahdaan xarakatulwasati taquumu maqaama xarfi raami xarfi alkhamis Ah, maqaama xarfi alkhamis ah, markaasay waxay ka dhigan khumaasi oo kale marka waxa weeyaan taasna waa la mid soomaal jeedaan ha labadan baa baab walba xarakatul wasadki xaraf siyaadaha keentay soomaa ay la mid noqoto tan sidoo kale halaga dhigu hmm. markaas yiri wa ijraa'in ijraa'in nahwiyin nahwaleyda dureersin dureerintooda ay dureeriyeen socodsiiyeen jamazan nin degdegayo isim faa'il jamazan nin degdegaya ay waxay socodsiiyeen mujra xubaaraa xubaaraa makan socodsiintiisa lixarakati wasadii xarafkiisa dhexe xarakaysnaantiisa darteedan u dureeriyeen waxay yidhahdeen jamazaa oo rubaaci ah waa waajib in la xadfaa sida xubaaraa oo khumaasia alifteeda in la xadfaa waajib kawta markaasalaadeen waaba rubaaciye saa taas ugala waxay yidhahdeen jamazaa xarafka wasadkaa xarakaysan xarakadaasa xaraf shanaad booskiisu istaagay iyo wayjraahim culummadii dareerintooda janazaan nin degdegaya ah waxay dareeriyeen mujra xubaaraha xubaaraha makaran dareerinteeda lixarakati wasadihi wasadkiisa la xarakayntiisa darteeda u dareeriyeen eh, fii iijaabi xadfi alifihi aliftiisa xubaaraha aad u celina alifihi xubaaraha eh, eh, alifkiisa alifkaas la xadfidiisa xadfidaas waajibinteedan ugu makaran dareera xubaaraha alifta in la xadfaa waajib Hmm. waa waajib marka yaa nisba la xaleeshiina xubaariyun waa shimbir xubaaraha waa shimbir ah, xubaariyun alale iyo way jiraan culummada socodsiintooda jamaze ay socodsiiyeen mujra xubaaraha xubaaraha makaanu socodsiintiisa fii iijaabi xadfi alifihi xubaaraha alifkiisa alifkaas la xadfidiisa xadafkaas waajibintiisana ugu makaanu dareera lixarakati wasadihi jamasaa xarafkiisa dhexe xarakoobidiisa darteed ayna ugu socodsiiyeen fi nasabi uguma kaano fi nasabi nisbada dhexeeda ayayna ku dareeriyeen ijraaga ku tacaluj fi nasabi ama xataa iijaabka ku tacaluj fi iijaabi xadfi aliftiisa xadafkeeda la waajibinteeda fi nasabi lagu waajibiyey tan ku tacaluj waa masderi masderi kama kana u dhowbe laa mujraa xubla xubla makanu dureerintiisa lama dureerin fiiri jamaza waa afar xaraf xublana waa afar xaraf marka jamaza lama socodsiin makaana xubla oo xubla iyada makaankeeda xayta yaa nisbadii la heshiina khiyaar labaad u leedahay darabtana waa u bedel darabtana xadaf alif markaasuu yidhi laa mujraa xubla xubla makaan socodsiinteedsa lama socodsiin jamaza fii ijaasati xadfi alifihi xubla alifkiisa laxadfidiisa banaynteedana ugu makaano dureera iyo waa qalbiga alifta la gadinteedo waawan loo gadiyo ah, ina maali waa kan hoos xaashiyada kugu soo rarisa jaacigu ina maaligoo kaaga hadlaya alifkaas rubaaxiga markaasuu yidhi wa in takun tarbacu da fanin sakan faqalbuha waawan waxadfuha xasan u yii ah, wa in takun aliftu hadday ahaato tarbacu mid afaraynaya ah, hadday xarafka afraad noqoto xubla soo ma wain takun alifti hadday ahaato tarbacu xaka macano ka fudud ma taqaan alfiyada fudayd maahan kitaabadan dhibka badan alfiyada iska basiid basiidba soo ma jeedid wain takun iyo aliftu hadday ahaato tarbacu midii afaraynayda daan wain takun hadday ahaato iyo aliftii tarbacu mid afaraynayda daa haani xaraf labeeyo xaalu yahay midu saaxiiba haanigoo sakan oo reeban fiiri waa xarafka kelimadaas afarta xaraf ka koobana xarafka oo aaniga waa reebay xub laa fiiri xub laa aliftu soo afraad maaha xublaana soo xarafka labaad ma reebana wuxuu ku yidhi faqalbuha alifta la gedinteedoo waawan loo gediyaa jaa-isu waa midkii bannaan hawaa jaa-isada e waxaad waa xadabkeedu si xasan waa wanaagsan yahay kanuna waa jaa-is kanuna waa xasan mhm. war gaaban iyo faa'iido badana leeda alif waaya wa ashaartu anugu waa ishaaray oo kudi ibnu hishaam markaan ku dhahayay daman wa fatxan war iska sheega maaha inuu ku yidhi abwaab dhaman kuu ishaaraayuu oon meeshaan lagu sheegin wa ashaartu anugu waa ishaaray biqowli aniga hadalkaygu aan idhi yaa jacfu daman wa fatxan markaan kulahaa jacfu aad leedahay ah, daman madmuuman xaaliya mid la goday wa fatxan maftuuxan xaalu yahay waxaan kuugu ishaaray ilaa ana tarkiima tarkiimka ilaa ana tarkiima tarkiimka yajuusu waxaa ku bannaan fiihi tarkiimka qadcu nadari fiirada in laga jaro canilmaxduufi xarafka la xadfay inaanba la fiirin oo inta hartay kelimad mustaqila laga dhigo oo xarafka ugu dambeeya la saaro damatulbinaagi wa ashartu waxaan ku ishaaray biqowli qowlkayga yaa jacfu aan idhi daman madmuuman wa fatxan maftuuxan ilaa ana tarkiima ilaa ana almurakama kala tarkiimiyey yajuusu waxaa ku bannaan fiihi murakamka qadcu nadari fiirada la jarideeda canilmaxduufi laga jaro fatajcalubaaqiya dheh fatajcalu waxaad ka dhigay albaaqiya inta soo hartay isman ism isimkaasoo birasi goonidiis ahaaday ism gooniyaad ka dhigay ah. fatadumuhu waa goda isimkaas aakirkiisa fatadumuhu hmm. fatadumuhu waad goday isimkaas oo damatl binaaad saaray inta u dambayda wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa qacigaas qacu nadarkaas wa yusamaa huwa qacu nadarkaas waxaa lagu magacaabaa luqata man laa yamtadiru luqadii qof aan sugayn almaxduuf qof aan sugayn aa lagu magacaabaa luqadiisa wayajuusu waxaa kaloo bannaan allaa taqdaca inaadan goyn annadara fiirada canhu can ilmaxduuf inaadan ka goyn aa kaloo lagu wayajuusu waxaa kaloo bannaan allaa taqdaca nadara fiirada inaadan ka goyn an canilmaxduuf iyaduna waa bannaanta inaadan fiirada ka goyn bal tajcaluuhu maxduufka waxaad ka dhigee muqadaran kulla qadaro la niyeystay maxduufkaasaad qalbiga lagu hayaa isaga la saara xarakatulbinaaga fa yabqaa wuu baaqi noqonaa eh, fa yabqaa wuu baaqi noqonaa maa eh, fa yabqaa wuu baaqi kaana sugnaaday calaa maa xaalu ku baaqi noqonaa fa yabqaa waa baaqi noqonaa maa xarafkii kaana sugnaaday waa inta baaqiga awel meesha ku taalla calaa maa xaalu ku baaqi noqonaa marka maada hore xay ku dhace xarafkii sugnaaday oo u dambeeyey inta madkuurka maada damben xay ku dhace xaaladii min kasratin oo damatin oo farxatin oo sukuuni xarakadii ku dhacay maada dambena marka xaal iska dhig fa yabqaa waa baaqi noqonaa maa xarafkii kaana sugnaaday calaa maa xaalo ayuu ku baaqi noqonaa kaana calayhi uu ku sugnaaday oo min fatxatin wa kasratin wa damatin wa sukuunin aha wa yusamaa kana waxaa lagu magacaabaa cadamulqadcigaas wa yusamaa huwa cadamulqadciga waxaa lagu magacaabaa luqata man yantadiru lmaxduufa haa xarafka la xadfay midkii sugaayey luqadiisiyaa la fa taquulu waxaa leedahay calaa luqati aaniya luqadii labaad oo qofka sugaya xarafka maxduufka في جعفر وحا لدهي يا جعفر جعفرو ها جعفر لدهي إيه ببقاء فتحة الفاء فإذا فتحة إذا باقي هنشدت كلها يا جعفر لدهي وفي مالك مالكنا وحد كلها يا مالي مالكو أدلابا ها مالكو أدلابا حرف كل حد فيها ضمدي صارمت ضمدي ضمت البناء كاهب ومفرد كعلم كان لغو بيري جيرينا كده مقصودده حرف محذوف كاي صارمت حرف محذوف صارمت saasaad ku leedahay bibaqaa'i kasrati laami laamka kasradiisa baaqaanshadiisaad ku leedahay wahiya qiradaasu qiraa'atu bni mascuudina weeye wa fii mansuurin waxaad ku leedahay yaa mansuuro hadda yaa mansu asaaran damo laakiin damadaanu waa damadii xarakada asalka kelimada asalkeeda saareed waa damatu binaa asliy maahan damatulbinaa damadii oo mufradka calamka lagu binay jiray maahan ee waa damatulbinaa asliy kelmadu asal markay dhisneed mansuur sawdsaadkan dama ma saarnayn tii wey bibaqaai damati saadi saadka damadiisa baaq ahanshadeedaad ku leedahay wa fii hiraqlu wa fii hiraqla hiraqlo waxaad leedahay yaa hiraq hiraqlo aad leedahay bibaqaai sukuunilqaafi qaafka sukuunkiisa baaqanshadiisa ku leedahay yaa hiraq hiraqlo waad leedahay wa taqul waxaad ku leedahay calaa luqati ula luqatu man laa yantadir way luqada midka aan sugayn ba xarafka la xadfay oo inta hartay isim mustaqila ka dhigan ha isim hmm. ha may man laa yantadir way ti hore fiiri ha yajuusu fihi qatcu nadari can maxduuf ha man laa yantadir way wa taqul waxaad ku leedahay calaa luqati ula luqatu man laa yantadiru maxduufa yaa jacfu jacfarow aad leedahay fiiri ha damadaas iska saare damatulbinaagii wey wayaa maalu maaligow aad leedahay wayaa hiraqu hiraqlow aad leedahay bidammi acjaazihina aaqiryaalka la godidiisaad ku leedahay aaqiryaalka aaqiryaalka in la godo aad ku leedahay bidammi acjaazihina aaqiryaalkooda la godidooda ad ku leedahay hmm, qiraa'atu abisari abisariyi iyo abisaraari labadaba waan banaan yihin abisaraariyaana mashhuur ah asaraari eh, alanawi qiilaa dhahaya abisariyuna waa la dhihi jira labadaba xaashadu waa sheegay labada iniin sheegay marka tanna waxa weeye wahiya qiraa'atu abisariy amase abi abisaraari abisaraari qiradiisi weeye alqanawi wayaa mansu aad ku leedahay hadda fiiri mansu saadka damada sanutii hore maaha tan waa damadul binaag damadii mufradka calamka lagu binayi jiray wey isagaa kuu sheeg wuxuu ku yidhi bijtilaabi damatin dama la soo jiidashadeedaad ku leedahay damadaasoo hayri tilka damati damadaas qayrkeed ah tii hore awal saarnaa jirtay maaha allatii damadii kaanad sugneed qabla tarkiim qabla tarkiim damadii saarnaa jirtay mid aan ahaynaad soo jiidane allah subxana wataala alam sal allah wslam wbaaraka ala nabiyina hay maba la dubi maanta maba la shidin kawad